faatimatu waxaa ku jiraba inuu nihi khalad maxaad doonaysaa cuntaha tadlubiina bay ahayd ha tashrabina shaaya yaa axmed axmedow shaaha ma cabaysaa ama ma cabtaa waxa weeye iyadana hal tashrabu bay ha tashrabu dabeedna mu'anas baa laga dhigay aakulu halaada wajbatin fi lyowm waxaan cunaa maalintii saddex waqti khaladka ku jira waxa weeye halaada wajabaatin in la jamciyo halkaa almasjidu baciidatun can ilbeyti guriga wuu ka fog yahay baciidatun taadaa ku jirtaa waxa weeye khata waan la idhaha almasjidu baciidun can ilbeyt waayo masjidku waa mudakar ana musaafirun almakata makaan u safrayaa al baa la geliya almakata waa ismi calama lama geliyo al ana daahibun ilmasjidi masaajidkaan tegaya ilaalmasjid baa ku wanaagsaneed marka horeba inkastoo laamku bimacnaa ilaa noqdo ila almasjid yantadir ana daahibun macag markaa yantadir buu idhi intadir bay ahayd in ficil amar laga dhigo waan ku raacayaa akmila waxaad dhammaystirtaa biwadci alkelimati saxiixa waxaad ku dhammaystirtaa inaad dhigto kelmadda saxda ahee ku habboon mimaa bayna alqawsayni labada qoolaab ee labada qoolaab ama labada xariiq ee isku laaban waxaad dhexdooda dhigtaa kelmadda halkaa ku jirta ta ku habboon hal anti mariidun iyo mariidatun baa kuu qoran hal anti mariidatun baad markaa odhanaysaa yaa faatimatu waa qof dumara ana daahibun waxaan tegayaa halkaa ilaa baa qoran fiina way qoran tahay markaa ilaadaa lagu buuxinayaa ila almasjidi baan tegayaa ayna tusalli aljumuca halkee aad ku tukanaysaa huwa iyo anta baa qoran anta baad gelinaysaa waa mukhaatab qofkaad la hadlaysaa halkeed ku tukanaysaa adigu weeye hal mubakiran baa halkaa ku qoran tastayqidu miyaad toostaa halkaa weeyaan sida qorani istayqidna way qoran tahay oo toos ah dabeed kol hadday su-aalta waxaa la odhanayaa hal tastayqidu miyaad toostaa mubakiran oo tastayqidu ba halkaa buuxinaysa ilaa ayna anta ilaa ayna anti weeye ilaa ayna anti yaa faatima faatima markaa musaafirun iyo musaafiratun baa qoran labada ka saxda ah geli baa lagu leeyahay musaafiratun baa ku saxa ilaa ayna anti musaafiratun yaa faatima halkee tegaysaa haalian alqiraa'a markanna waa qaybta saddexaad oo waa akhris waa qaybtii saddexaad ee ikhtibaarka ama imtixaanka iqra' ilfiqra intan goosanka ah ee isku xidhana hadalka ha aqri uma ajib ku jawaab su'aalaha soo socda binacam baad ku jawaabi nacam markaa waxaad kugu jawaabi kartaa inaad calaamada sax dhigto taasaa nacam noqonaysa ow bilaa baad ku jawaabi laana waxaad ugu jawaabaysaa markaad may odhanayso calaamadan qalad muxamedun muxamed min misra wuxuu ka yimid misr dalka misra huwa misriyun waa nin masri ah muxamedun muxamed musaafirun wuxuu u safrayaa oo u socotayna ilaa makata maka lisalaati si ugu soo tukado filmasjid alxaraam masaajidka xurmad iyo sharafta badan sayusaafiru ilaa makata maka wuxuu ugu safri doonaa filxaafilati bas buu u raacayaa sayusallii wuxuu ku tukan doonaa muxamedun muxamed filmasjidi masaajidkuu ku tukan doonaa alxaraami sharafta badan asalawaati alkhamsa salaadaha shanta ah oo kala alfajra salaada subax waaduhra salaada duhur waalcasra salaada casar waalmaqriba salaada maqribka waalcishaaa iyo salaada cishaa'iga muxamedun muxamed daahibun wuxuu tegayaa ila almadiinati madiinuu tegayaa yowma alkhamiisi maalinta khamiista sayusallii wuxuu ku tukan doonaa muxamedun muxamed aljumucata salaada iyo maalinta jumcada salaada jumca wuxuu ku tukan doonaa fi lmasjid nabowiy masaajidka nebiga inshaa allah intaasoo dhammi waa haddii ilaahay doono markaa muxamedun min misra ayuu ka yimid taa sax baa la dhigayaa muxamedun musaafiru ilaa makata walmadiina labadaasuu wada qoray marka ilaa makata unbaa inoo qornayd kolka hore daahibun baa madiine ku qoran dabeedna taa qalad baa la saaraya muxamedun musaafirun bisayaara tagsi yar ama baabuur yaroo sidoo kale ayuu ku safrayaa taa qalad balastane bilxaafilati bas buu ku safrayey sayusallii moxamedun asalawaati alkhamsa fi lmadiina ayuu ku tukan doonaa salaadaha shantaa magaalada madiina taana qalad baa la saarayaa oo waxay ahayd shanta wuxuu ku tukanayaa fi lmasjid alxaraam bay ahayd muxamedun daahib ila almadiinati yowma aljumuca wuxuu tegi doonaa moxamed maalinta jumcada ayuu madiine tegi doonaa taana qalad baa lagu qorayaa sababtoo ah yowma alkhamiis buu tegayaa bay ahayd Eh, sayusallii moxamedun aljumucata fi lmasjid alxaraam wuxuu moxamed ku tukan doonaa salaada jumce masjidka xaraamka taana waa qalad marka fiqradan la eego oo wuxuu ku tukanaya almasjid nabowi moxamedun moxamed musaafiru ilaa makata lisalaad moxamed wuxuu u safrayaa maka si ugu tukado taas iyadu waa sax moxamedun musaafiru ilaa makata maca alusra wuxuu kaxaysanayaa qoyskiisa ayay israacayaan taasina waa qalad oo qoysku lamuu socon alwaxdatu asaabica qaybta toddobaad waa addiraasa waxay ka sheekaynaysaa waxbarashada alcardu waa soo bandhig alxiwaaru alawal waxa weeye doodda ama wada sheekaysiga koobaad waa wada sheekaysiga koobaad undur wastamic waa acid eeg oo maqal oo dhegayso oo ku soo celi khaanim ninka la yidhaahdaa ayaa yidhi undur eeg ila lawxati balboorhka eeg iqra' iljadwala addaraasiya waxaad eegtaa jadwalka waxbarasho ee xiisaduhu ku qoran yihiin haalib baa yidhi addiraasatu khamsatu ayaam waxbarashadu waxa weeye shan maalmood fil usbuuci wiiggii haanim toddobaadkii shan cishaa wax la dhiganaya labana waa fasax haanim wuxuu idhi nacam haa waxay kale yihiin yowma asabti maalinta sabtida wa yowma alaxadi maalinta axadda wa yowma alihnayn maalinta isniinta wa yowma athulathaa'i maalinta halaatada waym wayowma alarbacaa iyo maalinta arbacada haalib haalib baa yidhi haalib wuxuu yidhi alcudlatu yowma alkhamiis fasaxu waa maalinta khamiista wa yowma aljumcati iyo maalinta jimcada haalib wuxuu yidhi aktubu waxaan qorayaa almawaada adiraasiyata maadooyinka waxbarasho ee la baranayo ayaan qoraya haalib wuxuu yidhi althaqaafatu alislaamiya uktub buu yidhi uktub qor almawaada adiraasiyata qor buu ku yidhi haalin baa odhanaya haalin baa yidhi althaqaafatu alislaamiya waxbarashada iyo aqoonta islaamiga maado weeye waaluqa alcarabiya midna waa luqadii af carabiga waalriyaadiyaat midna waa xisaabta waalculuum midna waa sayniska waalxaasub midna waa kombyuutarka lagu bartaa qaalib wuxuu yidhi mataa tabda'u alikhtibaaraatu goormay bilaabmayaan imtixaanadu haalib wuxuu yidhi fii shahri shacbaan bisha shacbaan bay bilaabmayaan haalib baa yidhi fii shahri shacbaan haalib baa yidhi wamataa yantahi goormuu dhammaanayaa alcaamu diraasiyu sanad dugsiyeedku iyo sanadka waxbarashadu haanim wuxuu yidhi fii shahri ramadaan bisha ramadaan buu dhammaanayaa haalib baa yidhi alcudratu halaaثatu ashhurin fasaxu waxa weeye saddex maalmood haanim wuxuu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahadda leh alcudlatu tawiilatun way dheer tahay fasaxu wuu dheer yahay haalib baa wuxuu bada'at ilxisatu waxa bilaabata xisadii hayaa binaa ina keexaysadii waa la galay ila safi safkan aan galnay ina mari qaalin baa hayaa binaa ina mari alxiwaaru haani wada sheekaysigii labaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi nada idanta laydhaa baa tidhi assalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna ha ahaato ilhaam baa waxay tidhi wacalaykum asalaam idinka nabadgelyo dushiinna ha ahaato nadaa baa waxay tidhi ismii nadaa aniga magacaygu waa nada ana suuriyatun gabadh waxaan ahay suuriyad ah ilhaam baa tidhi ismi ilhaam anna magacaygu waa ilhaam ana sacuudiyatun gabadh waxaan ahay sacuudiga u dhalatay nadaa waxay tidhi ana taalibatun anugu ardayad baanahay fii jaamicati dimashqa waxaan wax ka bartaa jaamacadda ku taal dimashqa ilhaam ilhaamna waxay tihi ana taalibatun fii jaamicati umi alqura waxaan anna wax ku bartaa jaamicadda laydhaha ummi alqura ee ku taalla maka nadaa waxay tidhi fii ayi kuliyatin tadrusiin kuliyadda qaybta aad dhigatay ee kuliyaddu waa qaybtiin ilhaan baa waxay tidhi adrusu fii kuliyati tarbiya waxaan dhigtaa kuliyadda tarbiyada iyo maaragtay waxbarashada iyo barbaarinta oo xagga a ah maaragtay macalinnimada lagu barto ilhaam waxay tidhi wa fii ayi kuliyatin tadrusiina anti aduguna kuliyadda dhigataa waa maxay nadaa waxay tidhi adrusu fii kuliyati tibbi anu waxaan wax ka bartaa kuliyadda caafimaadka ilhaam waxay tidhi sa akuunu mudarisatan anigu macallimad baan noqon doonaa in shaa allah haddii alla yidhaahdo alla doono nadaa waxay tihi saakuunu anna waxaan noqon doonaa tabiibatan dhakhtarad baan noqon doonaa in shaa allah haddii alla yidhaahdo alxiwaaru haalid waxa sheekaysiga laba saddexaad waxa weeye undur eeg wastamic dhegayso wa acid ku celi qaasim inanka la yidhahda wuxuu yidhi ama ninka la yidhaahdaa ilaa ayna tadhab yaa khasaan khasaan oo halkii tegaysaa khasaan baa wuxuu yidhi adhabu ila almadrasati madrasadii baan tegayaa qaasim baa wuxuu yidhi alwaqtu mubakirun waqtigu waa goor hore asaacatu saacaddu al'aana iminka asaadisatu sabaaxan waa lixdii aroornimo iminka khasaan wuxuu ihi almadrasatu baciidatun can albeyt madrasaddu guriga way ka fog tahay dabeedna waa inaan goor hore baxo qaasim wuxuu ihi mataa yabda'u alyowmu addiraasiyu goor muu bilaabmayaa maalinta waxbarashadu maalinta waxbarasho maxaa looga jeedaa waa xilliga maalintii casharadu bilaabmayaan khasaan wuxuu ihi yabda'u saacata asaabicata wuxuu bilaabmayaa maalinta waxbarashadu waxay bilaabmaysaa saacadda toddobada sabaaxan ee aroornimo toddobada aroornimo qaasim baa wuxu uhi hal tadhabu bilxaafila ma waxaad ku tegaysaa madrasada bas khasaan wuxuu uhi laa maya adhabu bisayaara baabuur yaroo tagsiya ayaan ku tegayaa qaasim baa wuxu uhi mataa yantahi lyowmu daraasiyu goormuu dhammaanayaa maalinta waxbarashadu yacnii xiisadaha goorta laga soo rawaxaya la dhammaynaya waa goorma khasaan wuxu uhi yantahi wuu dhammaanayaa waqtiga waxbarashadaee maalintu asaacata alwaaxidata duhran saacadda kowda duhurnimo markay kowda duhurnimo tahay ayay casharadu dhammaanayaan qaasim baa wuxuu ihi kam xisatan tadrusu fi lyowm imise xiisood baad maalintii dhigataa qasaan wuxuu yidhi adrusu sita xisad sita xisasin fi lyowm waxaan dhigtaa lix xiisadood maalintii qaasim baa yidhi maada tafcalu fi listiraaxa wakhtiga fasaxa ee u dhexeeya ee nasashada ee u dhexeeya labada ee xiisadaha dhexdooda la sameeyo maxaad nuso saacaha waa nuso saacahae maxaad qabataa qosaan wuxu uhi adhabu ila almaktabati waxaan tagaa maktabadda waxbaan akhristaa aw ila almukhtabari ama waxaan tagaa eh, meesha shaybaarhka laboratoriga ayaan tagaa labadaa mid baan sameeya almufradaat waa erayadii oo lasoo ururiyey meesha ku jiray alcardu waa soo bandhig undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi mukhtabar waxa weeye waa meesha shaybaarka ee lagu baaro waxyaabaha la baadhayo jaamicatun iyaduna waa jaamacadda wax lagu barto jaamicatu umulqura umulqura oo iyaduna aad maka ku taalla jaamicatu dimashqa oo ta ku taalla suuriya safun waa safka yacnihii la istaagayo kuliyatun waa qayb jaamacadda ka mid a ah, oo jaamacaddu waxay usii qaybsantaa kuliyado kuliyadda caafimaadka kuliyadda injineerinka waxyaabaha markay usii qaybsanaysa kuliyad bay noqotaa kuliyatu طib ee kuliyadda caafimaadka kuliyatu tarbiya iyo kulliyadda waxbarashada iyo barbaarinta oo aynu odhan karno inkasta magacaasi mid guud yahay waa ta lagu barto macallinnimada iyo sida wax loo dhigo maktabatun waa meesha kutubtu taallo jadwalun dulaasiyun waa jadwalka xiisaduhu ay ku qoran yihiin ee inta baxaysa maalin walba ay ku caddahay mawaadun diraasiyatun waa maadooyinka waxbarasho ee la dhigto ee kala duwan ee lagu dhiganaya jaamacadda ama iskuulkaba alluqa alcarabiya waa luqada carabiya taasina althaqaafatu alislaamiya waa aqoonta islaamka wixii aqoonaha islaamka xaggiisa ku saabsan alriyaadiyaat waa xisaabaadka waa xisaabta alculuum waa sayniska alxaasuub waa kombyuutarka lawxatun waa boodhka xisatun waa xisada la dhiganayo istiraaxatun waa nuso saacaha ikhtibaar waa imtixaanka yadrusu wuu dhiganayaa weeye yaktub wuu qorayaa yandur wuu eegayaa ereyadaasaynu ku soo marnay atadriib waxa weeye altadriib alawal waa layliska koobaad da calaamata kalad calaamadda kalad saar cala alkelimati alghariiba kelmadda ku cusub fii kulli majmuuca ee qayb kastaba qayb kastoo hadal ka mida ah kelmadda ku cusub khaladka e, saar kolkaa ee aynaan soo arag safun waynu soo aragnay maktabatun beytun e, waynu soo aragnay mukhtabaru riyaadiyaatun طabiibun e, culuumun xaasuub asabaax alظuhr almasaa ereyga almasaa e, maynaan soo marin maan filaya imika halkiina kuma inaan soo marin asamak oo kale kalluunkaa kuma inaan soo marin waa kuwaasoo kale aan ku jirin xawaaraadkan imika aynu soo marnay atadriib e, tadriibka athani waa layliska labaad sil bayna almufradi waljamci waxaad isku xidhaa jamaca iyo mufradka halka waxaa ku qoran shahrun ayaa ku qoran waxa halka hoosena ku qoran ba'da kaasi waa kow ashhur baa ku qoran kaasaa la isugu xidhayaa xariiq ghurfatun waa nambarka labaad waxa dabeed lagu xidhayaa nambarka alifka ah oo ghurafun ah salaatun waa nambarka saddexaad waxaa lagu qorayaa halka haadu ku qorantaa lagu xidhanaya salawaatun ah ee ka waa xisatun waxaa lagu qoraya daalku meesha ku qoraya la xidhaysaa oo ah xisasun ka shanaad waxa weeye yowmun waxaa lagu qorayaa ama lagu xidhiidhinayaa halka jiimku yalo ayaam ah mufrad iyo jamca isla doona yacni mufradaatun idaafiyatun waa erayo dheeraad ah alcardu waa soo bandhigi undur wastamci waacid eeg oo dhegayso oo ku celi aluulaa waa ta koobaad athaaniyatu waa ta labaad athaalithatu waa ta saddexaad alraabicatu waa ta afraad alkhaamisatu asaabicatu waa ta toddobaad athaaminatu ta sideedaad ataasicatu ta sagaalaad alcaashiratu erayadaasaa qoran atadriib alawal haddaba ratbi alcadaad isku hagaaji tirooyinka asaadisatu imanka halkaa laga bilaabay dabeed tirada halkaasumaad ka sii wadaysaa halkan waxaa ku qoran ataasicatu alcaashiratu asaabicatu asaadisatu athaamina intaa isku waxaad tidhaahdaa asaadisatu asaabicatu athaaminatu ataasicatu alcaashira saa isugu habee tii koowaad buu qoray inta dambana saa ugu atadriibu thaani sil bayna alcadadi wa kitaabatihi waxaa isku xidhaa tirada iyo qoraalkiisa assaabicatuba halkaa ku qoran halkaa dabeedna waa ta nambarkeediibaa e, ku qoran oo sabca ah ataasicatuba halkaa ku qoran waxay ku qoran tahay ataasicatu ee nambarka muxuu ahaa afraad bay ku jirtaa khaanadda afraad halkaa ku xidhiidhi asaadisatu waxaa ku jirtaa khaanadda shanaad bay ku jirtaa ee ku xidhiidhi alcaashiratu khaanadda labaad bay ku jirtaa cashara ee ku waxaa ku jirtaa khaanadda koobaade ku xidhiidhi saa isugu hagaaji nambarka iyo ee tirada altadriib athaalid sil bayna alcadadayni almunaasibayni waxaad xidhiidhisaa labada tiro ee isku haboon ee isle alcaashir ba halkaa ku qoran waana halka number kow daalka waxaa ku qoran alcaashiratu totobnaad waa mu'anas iyo mudakar isla doono nambarka labaad waxaa ku qoran asaabicka toddobaad waxaa dabeedna ku qoran halka alif ku qoran yahay asaabicatu ta toddobaad waa mu'anas isla doono labadaa waxaa ku qoran ah, nambarka saddex ataasicu ka sagaalaad ba'dana waxaa ku qoran ataasicatu ta sagaalaad labadaa isla doono afar waxaa ku qoran athaaminu ka sideedaad halka ha'dana waxaa ku qoran athaaminatu ta sideedaad oo mu'anaskii ah asaadisu ku qoran nambarka shanaad waxaa dabeedna ku qoran halka jiimka asaadisatuka lixaad asaadisuka lixaad oo numbarka shan ah iyo waxaa laisla doonanayaa jiim halka ka qoranto asaadisatu asaadisatu ka iyo asaadisatu ta oo mu'anath iyo mudakaruuna ataraakiibu naxwiya tanna waxa weyan taraakiibtii xagga naxwiga altadriib alawal layliska koobaad haati jumalan kama fi lmithaal jumlada kaan sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye waxaa qoran almadrasatu baciidatun can ilbeyt madrasadu way ka fog tahay guriga waa jumlo halkan waxaa qoran almadrasatu eh, almadrasatu baciidatun can ilbeyt madrasadu guriga way ka fog tahay halkan waxaa loodhanay albeytu almadrasa baa qoran maxaa loodhanay albeytu baciidun can ilmadrasati madrasadu ayuu ka fog yahay halkana masjid aljaamica baa qoran almasjidu baciidun can aljaamicati masaajidku jaamicadda wuu ka fog yahay asafu baa halkan qoran asafu baciidun can almukhtabar halka shaybaarhka wuu ka fogaya safku alkuliyatu ashaqa waxaa la odhanaya alkuliyatu baciidatun can ashaqati shaqada way ka fogtahay almaktabatu baa halkan ku qoran almaktabatu waxaa la odhanaya markaa baciidatun can almukhtabar way ka fogtahay meesha shaybaarhka lagu sameeyo alghurfatu alxamaam baa halkaana ku qoran alghurfatu baciidatun can alxamaam qolku wuu ka ama maqsinku wuu ka fogaya xamaamka atadriib thaani layliska labaad waxa weeye xawil waxaad ku samaysaa isbedel kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxaa weeye da' waaxid ardaygii koowaad wuxuu idhi sa akuunu mudarisan macallin baan noqon doonaa in sha allah haddii alla yidhaha da' itniin ardaygii labaadna muxuu yidhi sa akuunu mudarisatan waxaa noqon doonaa aniguna macallimad waa mu'anas oo waa dhadig in sha allah halkaa maxaa ku qoran sa akuunu tabiiban waxaan noqon doonaa dhakhtar in sha allah sa akuunu tabiibatan waxaan noqon doonaa dhakhtarad in sha allah saakuunu aaliban arday baan noqon doonaa in sha allah saakuunu aalibatan waxaan noqon doonaa ardayeed in sha allah saakuunu mucalliman mucallim baan noqon doonaa in sha allah saakuunu mucallimatan in sha allah saasoo kale iyadana jumlad uga dhig atadriib haalid waxa weeye layliska saddexaad xawil kamaa fi lmithaal isbeddel ku samee ee sida tusaalahan ku qoran almithaal da' waaxid ardayga kood wuxuu idhi ana daalimun fii jaamicati dimashq waxaan arday ka ahay jaamicadda dimashq ee suuriya daitinin baa yidhi ana daalibatun ba iyaduma tinin waxaan ardayeed ka ahay fii jaamicati dimashq jaamicadda dimashq anaan dhigtaa markaa jaamicatu ummi lquraa baa halkaa ku qoran ana daalibun fii jaamicati ummi quraa ummi lquraa baan wax ka dhigta arday baan ana daalibun fii jaamicati ummi lquraa ama ana daalibatun fii jaamicati ummi lquraa kuliyatu tibi baa halkan qorta ayaa ku qoran ana daalibun waxaan arday ka ahay fii kuliyati tibi kuliyadda caafimaadka ama ana daalibatun anu waxaan ardayd ka ahay fii kuliyati tibi kuliyadda caafimaadka kuliyat lculuum baa halkan ku qoran ana daalibun anu waxaan arday ka ahay fii kuliyati alculuum ee kuliyadda sayniska ana daalibatun anu waxaan ardayd ka ahay fii kuliyati alculuum kuliyadda sayniska lagu barto ana daalibun waxaan arday ka ahay oon dhigtaa fii kuliyati tarbiya ee kuliyadda tarbiyadda ana daalibatun fii kuliyati tarbiya ana daalibun fii kuliyati luqati alcarabiyati baan ah yaan arday ka ahay ana daalibatun fii kuliyati luqati alcarabiya ana daalibun arday baan ahay fii kuliyati alxaasuub kuliyadda kombyuutarka lagu barto ana daalibatun fii kuliyati alxaasuub waxaan ardayaad ka ahay kuliyadda lagu barta kombyuutarka atadriib raabic ka afraad ama laylaska afraad waxa weeye xawil kamaa fi lmithaal bedel saa tusaalahan soo socota almithaal waxa wey ta waaxid ardaygu wuxuu yidhi fii ayi jaamicatin tadrus jaamicadee baad wax ka barataa taa itniin baa isna yidhi fii ayi jaamicatin tadrusiin jaamicadee baad wax ka barataa ardayad yahay waa ardayadnu la hadlayaa masjidin baa halkan ka qoranya tusalli fii ayi masjidin tusalli masaajidkee baad ku tukataa marka nin kale la hadlayo waxaa kaloo loo fi ayi masjidin tusaliina masaajidkeedu ku tukataa gabadh yahay fii beytin taskun mala ka qoran fii ayi beytin taskun gurigeebaa degantahay waa ninkii fii ayi beytin taskuniina gabadh yahay gurigeebaa degan tahay gurfatin baa halkan ku qoran tanaam fii ayi gurfatin tanaam qolkeebaad seexataa ama fii ayi gurfatin tanaamiina gabadh yahay qolkeebaad seexataa maktabatun taqra baa halkan ku qoran fii ayi maktabatin taqra'u maktabadaad wax ku akhridaa fii ayi maktabatin taqra'iina maktabaddeed waad ku akhrisaa markay gabadha tahay kuliyatun tadrusu baa halkan ku qoran fi ayi kuliyatin tadrusu kuliyadda waad wax ka barataa waa in nin marka lala hadlayo fi ayi kuliyatin tadrusiina waa gabadhii kuliyadda waad wax ka barataa shaqatin tantadiru fii ayi shaqatin tantadiru shaqada aad waa dhowrka qole isku xidhan ayaa shaqa fii ayi shaqatin tantadiru shaqada aad sugaysaa waa tee ama fii ay shaqatin tantadiriina hadday gabarh tahay shaqadee baad sugaysaa atadriib alkhaamis waxa weeye layliska shanaad haati jumlan kamaa fi lmithaal waxaad la kalaydaa jumlado sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye taa waaxid ardaygii koowaad baa yidhi eh, hasala alfaakihata khudraddii buu maydhay dabeedna yaqsilu alfaakihata wuu maydhayaa khudraddii iqsil alfaakihata khudradda maydh oo waa ficilkii maadii iyo mudaaric iyo amarkii shariba uu cabbay yashrab wuu cabbayaa ishrab cabba haddana la yidhi iqra qara'a wuu akhriyey yaqra wuu akhriyaa iqra aqri kanasa wuu xaadhay yaknusu wuu xaadhayaa uknus xaadh shaahada wuu daawaday sida t v-ga oo kale yushaahidu wuu daawanayaa shaahid daawo samica wuu maqlay yasmacu wuu maqlayaa ismac maqal kataba wuu qoray yaktub wuu qorayaa uktub qor atadriib saadis layliska lixaad xawil haddana isbeddel ku samee erayada iminka waynu kolbe bedelaynay oo qaybihii ficilkaa loo beddelayay kamaa fi lmithaali sida tusaalahan almithaalu tusaalaha da' waaxid ardayga koobaad kataba almawaahad adiraasiya wuxuu qoray maadooyinka wuxuu qoray waxbarasho ayuu qoray ee ogtub waxaad qortaa uktub almawaada diraasiyata waxaad qortaa maadooyinka iyo maaragtay maadooyinka wax la barashada maadooyinka waxa weeye qaybaha kala duwan ee lagu baranayo jaamacadda ama iskuulka ayaa maadooyinkii daraasooyinka ah markaa kuwaasoo kale u bedela wuxu uhi shariba alqahwa bunkii buu cabbay ashrab alqahwa bunkaan cabbayaa ishrab alqahwa bunka caboo kale qara'a alkitaaba kitaabkii u aqriyay yaqra'u alkitaaba kitaabkii u aqriyaya iqra' aqri halkana waxaa kanas alqurfata wuu xaadhay yaknus alqurfata qolkii buu xaadhaya uknus alqurfa qolka xaadh halkana shaahada tilfaasa baa ku qoran shaahada wuu daada atilfaasa t v-ga yushaahidu tilfaasa buu daawanaya shahidi tilfaasa daawo samaca alaadaana aadaankii u maqlay yasmacu alaadaana aadaan ku maqlaya ismac ilaadaan ee aadaanka dhegayso kataba almawaad adiraasiya baa halkaana ku qoran kataba wuxuu qoray almawaad adiraasiya maadooyinkii waxbarashada yaktub uktub waxaad qortaa almawaad adiraasiyata maadooyinka waxbarashada qor mulakhasu taraakiib halkana waxa weeye taraakiibtii oo la soo ururiyey halkaa waxaa qoran saakunu mudarisan waxaa noqonayaa macallin saakunu tabiiban waxaa noqonayaa dhakhtar saakunu daaliban arday baan noqonayaa saakunu mudarisatan macallimad baan noqonayaa saakunu tabiibatan dhakhtarad baan noqonaya waa markay dumar yihiin saakunu daalibatan ardayeed baan noqonayaa kataba wuu qoray uktub qor shariba wuu cabbay ishrab cab qara'a wuu akhriya iqra' akhri kanase wuu xadhay uknus xaadh shaahadda wuu daawaday shaahid daawo waa ficilkii maadiye amarkii hasala wuu maadhay yaqsil wuu maydhayaa iqsil maydh imankana waa saddexdii ficiloo isdaba yaal shariba wuu cabaya sharab wuu cabaya ishrab cab qara'a wuu akhriya yaqra' wuu akhriya iqra' akhri kanase wuu xadhay yaknus wuu xaadhaya uknus xaadh shaahadda wuu daawadayo shaahidu saddexdaas halkaas saddex qaybood qaybta afraad waxa weeye ana aalibun anuu arday baan ahay fii jaamicati dimashq ayaan wax ka dhigtaa ana aalibun fii jaamicati um lqura baan wax ka bartaa ana aalibun fii kuliyati dibi baan wax ka bartaa ana aalibun fii kuliyati lculumta selskan wax ka bartaa ana aalibun fii kuliyati tarbiyati baan karta ayaan wax ka bartaa hadday qof dumara tahayna waxaa la bedelaya untaadaa lagu daraya ana aalibatun fii jaamicati dimashq ayaan wax ka bartaa ana aalibatun fii jaamicati umlqura baan wax ka bartaa ana aalibatun fii kuliyati ib anuu kuliyadda caafimaadkan wax ka bartaa ana aalibatun fii kuliyati alculuum anu wax ka bartaa kuliyadda sayniska ana aalibatun fii kuliyati tarbiyati waxaan wax ka bartaa kuliyadda tarbiyada qaybta shanaadna waxaa weeye albeytu baciidun can ilmadrasati guriguu ka fog yahay madrasadda albeytu eh, almasjidu baciidun can ilbeyti masaajidkuna wuu ka fog yahay guriga alxamaamu baciidun can alghurfati qolka xamaamku wuu ka fog yahay almadrasatu baciidatun way ka fog tahay can ilmaktabati maktabadda aljaamicatu baciidatu way ka fog tahay can ilmasjidi masaajidka alghurfatu qolku baciidatu way ka fog tahay can ilxamaami xamaamka fii ayi jaamicatin jaamicaddeebaad tadrusu wax ka barataa ama tadrusiin hadday gabarh tahay aad wax ka dhigataa fii ayi masjidin tusalli masaajidkeebaad ku tukataa hadduu nin yahay ama tusalliina aad ku tukataa hadday gabarh tahay fii ayi beytin taknusu taskunu fii ayi beytin taskunu gurigeebaad degan tahay hadduu nin yahay ama taskuniina aad degan tahay hadday gabarh tahay fii ayi ghurfatin tanaamu qolkeebaad seexataa ama tanaamiina aad seexataa hadday gabarh tahay fii ayi maktabatin taqra'u maktabadeed wax ku akhridaa hadduu nin yahay ama taqra'iina aad ku akhridaa hadday gabarh tahay alaswaat waa fahmu lmasmuuc iminkana waxa weeye codadka iyo waxaa la dhegaystay in la fahmo awalan alaswaat kolka hore waa codadka atadriib alawal layliska koobaad istamac dhegayso waacid ku celi qayn baa markaa inoo qoran xuruftii hijaa'igaa baan maraynaa markaa khasaan waxa weeye waa nin magicii khaysun waa roobka khaalibunna waa nin magicii khaanimun waa mid guulaystay oo khaniimo soo helay khaniimo iyo faa'iido oo faa'iza magacna wuu noqon kara waanu soo marray markii dhaweyd khadiirun waxaa la galka biyaha ay ku jiraan biyuhu fadhiyaan khazaalatuna waa garanuugta markaa wuxuu ihi qaala waa wuxuu yidhi weeye haalana waxa weeye macnaheedu wuu xaday weeyaan qaama wuu istaagay qaama cerki baa daruuraystay weeyaan qarra wuu qabow yahay harra way isu egyihiin wuu qurux badan yahay qubuurun waxaa weye qubuuraha iyo xabaalaha hubuur baa haddana qoran waa mid boor badan oo yacni boor badan gubaar baa ku dhacay hubuur oo markuu qaynka yahay wuu boor badan yahay qalabat yacni way way way gembiday iyo khalabat way guulaysatay ama way iyadaa guulaysatay baaquun qaar baaqi ahoo jooga baaquunna waa qaar wax dulmaya raqiib waa mid ilaalinaya raqiib waxa la wixii ballaadhan maalan sida dooxa ballaadhan ee gudaha weyn iyo xataa qofka caloosha weynayo raqiib baa la ydhaha badiin oo kale saaqibun saaqibun wey ta hore waa saaqibun saaqibun macnaheed waxa weeye wuu dhow yahay saaqib markuu qaynka wuu gaajoonaya weeyaan baqlun waa midhaha dhulka ka baxay alla cuno baqluna waa baqasha faraskiiyo dameerku iska dhalaan markay qaynka tahay tataqallab way isrorogaysaa weeye tataqallabna way xoog badanaysaa way guulaysanaysaa sabaqa wuu dheereeye weeye midna waa sabaqa oo waa qayn oo waxa weeyaan waa sabaqa wuu ballaadhan yahay markay noloshu ballaaran tahay ay nolol raaxa leh lagu nool yahay saaqa wuu kaxeeye weeye saaqana waa marka qofku dhuuniga iyo cuntadu ay ka degto ee han gurigiisa marto saabiqun waa mid dheereeyey iyo saabiqun waa mid yacnii noloshiisu ay ballaadhan tahay naasiq waa mid taxan oo marka tusbax la taxo oo kale oo isku xidhiidhsan naasiqna waxa weeye waa qofka dhaleecaynta badan ee dhaleecaynta inuu wax dhaleeceeyo oo wax dhaliilo aada u yaqaana baaqina waa mid baaqiya oo yacnii baaqi ah waa jira ama soo hadha baaqina waa mid daalim ah kuwaasina waa erayadaasi lagu tababarayo qofka atadriib haalid waa layliska saddexaad istamic waacid dhegayso oo ku celi tanna waa qur'aankii xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba shams halkii cadceeddu ka dhacaysay dulqarnayn wajadahaa wuxuu helay oo ogaaday oo arkay cadceeddiioo taqribu ka dhacaysa fii caynin ilbiya ah xami'atin oo dhooba leh sida ay markaa uu arkayey isagu waxa uula muuqatay meel biyo ah oo dhoobalayna ka dhacaysay wa wajada cindahaa halkaa ay ka dhacaysay agteeda wuxuu ka helay qowman dad buu ugu tegey fa idaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab kalaa ina alinsaan la yadqa qof dadka insaanka ama bini aadamku waxa weeye waa mid xadgudbaya an ra'aahu istaqnaa inuu isu arkay mid ilaahay ka maarmay oo kale falaa yaqurannakum billaahi algharuur yaanu idinka duufsanin ilaahay shaydaanka wax duubsadaa qulibat iruum waxaa laga guulaystay reer yurub fii adna alardi waa dagaal wakhtiyadaa dhacay dhulka halka ugu dhow ee dhulkii faris ugu xigtay xuduudda ay la lahaayeen baa lagu wa hum min bacdi qalabihim sayaqlibuun guushaa laga guulaystay kadib way guulaysan doonaan ayaa ilaahay yidhi oo mar dambey reer eh, ruum jabin doonaan reer faris marka hore ruum baa la jebiyey halka ugu dhow ee xuduudda ee eh, eh, faris ugu xigtaa lagu jebiyey reer ruum reer ruum baa iyaguna guulaysan doona fa aqwaynaakum waanu idin luminay baydhaan kuwii madaxda ahaa innaa kunnaa qaawiin annagaa lunsanayn sawaa'un calayhim waa isugumid baa ilaahay yidhi astakfarta lahum haddaad dembi dhaaf u weydiiso kuwa munaafiqiintaa am lam tastakfir lahum ama aanad dembi dhaaf u weydiinin lan yakfir allahu lahum ilahay uma dembi dhaafayo rabbanaa allah iyagow haa ulaa'i kuwaasi alladiina waa kuwii aqwaynaa aqwaynaahum kamaa qawayna waanu luminay siaanu annaguba u lunnay bay yidhaah annagaba waanu lunsanay waa kuwa madaxda ah wamaa kaana linebiyin nebi uma sugnaanin an yaqulla inuu khiyaamo sameeyo waman yaqlul qof kastoo khiyaamo sameeya yaati bimaa qalla yowma alqiyaama maalinta qiyaamuhuu keeni doonaa wixii uu khiyaameeyey ahaaniyan fahmu lmasmuuc wixii la dhegaystay waa in la fahmo oo qofku markuu wax dhegaysto cajaladuu leeyahay cajaladaad dabeedna markuu dhegaystay inuu fahmo weyn atadriib alawal layliska koobaad istamic kolka hore dhegeysa ila alxiwaari wadata sheekaysiga cajaladda ka dhegeyso uma da calaamata sax calaamadda sax waxaad saartaa fi murabbac fi lmurabaci almunaasib murabaca ku habboon saar atadriib athaani waxa weeye tusaalaha labaad ee layliska labaad istamic ila su'aal su-aasha dhegeyso uma dac araqma dabeed waxaad dhigtaa numbarka fi lmurabaci almunaasib murabbaca ku habboon saar atadriib thalith waxa weye leeliska saddexaad istamic ila alxiwaar xiwaarka dhegeyso uma adbac calaamata sax calaamadda sax waxaad saartaa fi lmurabac almunaasib ee murabbaca ku habboon saar atadriib araabic istamic ila alfiqra fiqro dhan oo isku xidhan dhegeyso uma adbac calaamata sax fi lmurabac almunaasib dabeedna calaamadda sax saar murabbaca ama afargeeslaha laba jibaaranaha ku habboon mataa yastayqidu axmed goormu axmed toosaa kam yooman yadrusu fi lusbuuc imisuu wiiggii wax dhigtaa mataa yadhabu ila almadrasati goormu madrasada tagaa kam xisatan yadrusu fi lyowm imiso xeesood buu dhigtaa maalintii keyfa yadhabu ila almadrasa sidee buu madrasada ku tagaa ma luq buu ku tagaa ma bas buu ku tagaa ma baawur yar buu ku tagaa maadaa yadrusu axmed axmed muxuu dhigtaa alkalaam iminkana waa hadalkii التdريib الأول layliska koobaad تbاadل الxوaara maعa زamiilika kama في المiثaal waxaas weyaarstaan wada hadal ah iyo wada sheekaysi saaxiibka weydiiniyo warcelina ama wada sheekaysi almithaal ah. da waaxid buu uhi ilaa ayna tadhabu ya axmed halkee tegaysaa axmedow daa'itin wuxu uhi adhabu ila almadrasati madrasadaan tegayaa da waaxid baa uhi alwaqtu mubakirun al'aan waqtigu waa goor raray imika daaitini wuxuu yihi almadrasatu baciidatun can ilmeyt beyt madrasadaa guriga ka fog dabadeedna saasaan u kalahaya taa waxaad hal tadhabu bisayaara ma baabuur yar baad ku tagtaa oo tagsigoo kale ah daitiniin wuxuu yidhi laa maya adhabu bilxaafila waxaan ku tagaa baskaan raacaa halkaa almaktabatu ayaa halkan ku qoran almukhtabar baa ku qoran almasjid baa qoran alkuliyatu aljaamica intanna intan leeg baad ka samayn karta waxaad odhan kartaa ilaa ayna tadhab ya axmed wuxuu odhanaya marka adhabu ila almaktabati baan tegayaa alwaqtu mubakirun waqtigu waa goor hore almaktabatu baciidatun can albeyt maktabaddu guriga way ka fog tahay hal tadhabu bisayaara miyaad ku tegaysaa sayaarad wasuu odhanayaa laa adhabu bilxaafila bas baan ku tegaya mukhtabarkuna waa intan leeg ilaa ayna tadhab ya axmed halkee tegaysaa axmedow wasuu odhanayaa almukhtabar adhabu ila almukhtabar waxaan tegayaa meesha shaybaarka alwaqtu mubakirun alaan waa goor hore waad kala haysaa buu odhanayaa markaa wuxuu odhanayaa almukhtabaru baciidun can ilbeyt meesha shaybaarka guriga way ka fog tahay wuxuu odhanayaa hal tadhabu bisayaara baabuur yar baad ku tegeysaa wuxuu laa maya adhabu bilxaafila waxaan ku tegayaa xaafilada almasjiduna waa intaa in la eg ilaa ayna tadhab hagee tegaysaa ya axmed adhabu ila almasjidi masaajidkaan tegayaa buu leeyahay waqtu mubakirun alaan oo imika waa goor hore wuxuu odhanaya almasjidu baciidun can ilbeyt masaajidkaa guriga ka fog sooni hal tadhabu bisayaara waxaad ku tegaysaa sayaarad oo baabuur yara sooni laa adhabu bilxaafila baan ku tegaya alkuliyana waa intaa in leeg ayaa lo odhanayaa oo waxa way ilaa ayna tadhab halkee tegaysaa adhabu ila alkuliya ayaan tegaya alwaqtu mubakirun alaan imika waa goor hore alkuliyatu baciidatun can ilbeyt guriga way ka fog tahay hal tadhabu bisayaara ma baabuur yara baad ku tegaysaa sooni laa adhabu bilxaafila bas baan ku tegaya aljaamicana waa intaa in leeg oo saasoo kale u dheg buu leeyahy si uu qofku ugu tababaro in erey yar laga beddo jumlada dabeedna uu takraar fara badan ku sameeyo ku celceliyo ilaa ayna tadhab xaggee tegaysaa ya axmed adhabu ila aljaamica jaamicaddaan tegaya alwaqtu mubakrun alaan iminka waa goor hore aljaamicatu baciidatun can albeyt beyt gurigay ka fogtahay jaamacaddu hal tadhabu bisayaara ma waxaad ku tegaysaa baabuur yar laa adhabu bilxaafila baan ku tegaya ayuu odhanayaa markaa intaasi waxa weeye qaabka loo bedelayo oo maaratay eh, intaa in la eg oo tusaale ah ayaa laga samaynaya atadriib haani waxa weye leeliska labaad tabaadul isu'aal waljawaab maca zumalaa'ig weydiin iyo waras celin isweydaarsada adiyo saaxiibada marka waa dhowr qof eh, qaybta koobaad alifku waxa weeye ta waaxid baa yidhi adrusu fii madrasatin faysal madrasada faysal laydhaah melik faysal oo kale ayaan wax ku bartaa ama jaamicati baqdaad labadaa tuu doonu odhan karaa ayna tadrus tuu doonabahayda wuxuu odhanayaa anu madrasada saan wax ku bartaa ama jaamacadda saan ku bartaaye aduu halkaad wax ku dhigataa daatin baan adrusu fii madrasati albukhaari madrasa la ydhaha madrasatu albukhaari baan ku bartaa ama jaamicatu um alquraa buu odhanaya hadduu jaamicadda dhiganayo ayna tadrus aduu halkaad wax ka dhigataa da talaata ardaygii saddexaad baa odhanaya adrusu fii madrasati waxaan wax ku dhigtaa maalan salmaan ama jaamicati aljaamicati e, alislaamiya ayna tadrus aduu halkaad wax ku barataa ayuu isna odhanaya kii saddexaad dabeedna wuxuu ku yidhi yadkuru wuxuu sheegayaa kullu aalibin arday waliba isma almadrasati madrasada magaceeda aw ljaamicati ama jaamicadda magaceeda allatii yadrusu fiiha wax ku barto kolba tala weydiiyo ba oo labaad waxa weeye da waaxid ba wuxuu ihi adrusu fi lyawmi sita xisasin anugu maalintii waxaan dhigtaa lix xiisadood kam xisatan tadrusu fi lyawm adugu imise xiisadood baad dhigataa da itiniin baa yidhi adrusu fi lyawmi sabca xisasin waxaan dhigtaa toddoba xiisadood kam xisatan tadrusu fi lyawm buu ka kalena weydiinaya imisaad xiisadood baad dhigataa taa e, e, itniin baa isoo ahaa taa talaata wuxu uhi adrusu fi lyowmi khamsa xisasin anugu shan xisood baan dhigtaa kam xisatin tadrusu fi lyowm imisaa dhigataa dabeedna saas uga sii jawaabaya jim waa qaybta saddexaade taa waaxid baa wuxu uhi adhabu ila almadrasati madrasatahan tegayaaye ilaa ayna tadhab aduu halkee tegaysaa taaitini ba wuxu uhi adhabu ila aljaamica anuu jaamicaddan tegayaaye ilaa ayna tadhab adna halkee tegaysaa u kii saddexaad weydiinaya markaasuu odhanaya albeyt alkuliya almaktaba almukhtabar adab adabiib albeyt gurigaan tegaya alkuliyata waxaan tegaya kuliyadda almaktabata maktabadaan tegaya almukhtabar waxaan tegaya meesha shaybaarka addabiib dhakhtarkii baan u tegaya ereyadaasoo dhan baa loo isticmaalaya sidaan imanka tan aynu isticmaalnayo kale atadriibu thalith waxa weeye muxuu ahaa layliska saddexaad ajmac can asilati su-aalaha ka jawaab mustaciina bisuura bisuwari adigoo sawirada kaashanaya ilaan sawirkaa wax tilmaamaye mataa yastayqidu axmed axmed goormuu toosa salone asaacata alraabicata sabaaxan iminka afartii bay ku taagan tahay saasaa la odhanayaa ayna yusalli alfajr halkuu ku tukadaa salaadda halkuu ku tukadaa yusallii fi lmasjid masaajidku ku tukadaa waa la odhan karaa ilaa ayna yadhabu axmed halkuu axmed tegayaa yadhabu ila almadrasa waa kaa buwaagta sitee sawirkaa ku tilmaamaye dabeedna wuxuu leey kaa la kaasho ayna axmed alaan halkuu axmed iminka joogaa fi lfasl galaasku ku jiraa maadaa yadrusu axmed axmed muxuu dhiganayaa alluqa alcarabiya oo taasa war ku qoran maadaa yaqra'u axmed axmed muxuu akhriyayaa maalan alluqa alcarabiya buu akhriyaya atadriib alraabic walayska afraad akmil ilxiwaar xiwaarkan dhammaystir da' waaxid way madhan tahay nacam ana daalimun ha arday baana xagga horaa ku qoran tahay hal daalib baa markaa ka horrayn karta ma arday baa tahay nacam ana daalib haldaa timi wuxuu haddana yidhi daa waaxid way maran tahay adugu buuxi xagga dambe akhri adusu fii jaamica fii jaamicati alqaahira ayna tadrus baa la odhan karaa halkeed wax ku barataa adrusu fii jaamicati alqaahira ayaan wax ku bartaa halkaa maxaa ku qoran way maran tahay qaybta hore laa fii kuliyati طibbi baa halkan ku qoran markaasaa la odhanayaa hal tadrusu fii kuliyati tarbiya ma kuliyadda tarbiyadaad wax ku barataa masoo laa fii kuliyati طibbi waxaa wax ku bartaa kuliyadda caafimaadka nacam baa halkan qoran saakunu tabiiban insha allah hal satakunu tabiiban ma dhaktar baad noqon doontaa waasuu leeyahay nacam saakunu tabiiban insha allah haddii la dhaktar baad noqon doonaa halkan maxaa ku qoran way madhan tahay qaybta hore arbacata ayaaman fi lasbuuc kam yowman tadrusu fi lasbuuc ba halkaa lo odhanaya markaa imise maalmood baad dhigataa wiiggii waasoo odhanaya arbacata ayaamin fi lasbuuc adrusu ama arbacata ayaamin fi lasbuuc afar cishaan wax dhigtaa atadiib alkhaamis waxa weeye layliska shanaad haati jumalan waxaad keentaa jumlada samee kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal ee tusaale ardaygii wuxuu ihi maryama maryamu taalibatun turkiyatun maryami maryami waa ardayd turki u dhalatay tadrusu fii jaamicati ummi lqura waxaa wax ku barataa jaamicadda ummi lqura hiya tadrusu fii kuliyati tarbiya kuliyadda tarbiyadda ayay wax ka barataa halkana maxaa ku qoran axmedun maalaziyun alluqa alcarabi intaasaa qoran gabadha waxaa odhanaysaa axmedun axmedu aalibun waa arday maaleziyun dalka maleeshiya u dhashay huwa yadrusu alluqa alcarabiya af carabigu bartaa zaynab bakistaaniyatun alculuum baa halkaa kugu qoran zaynab aalibatun bakistaaniyatun zaynab waa ardayd reer bakistaana tadrusu waxay wax ku barataa fii kuliyati alculuum kuliyadda sayniska anwar suuriyun alxaasuu baa halkan ku qoran anwaru anwar daalibun suuriyun waa arday suuri ah huwa yadrusu fii kuliyati alxaasuub wuxuu wax ku bartaa wuxuu wax ku bartaa kuliyadda xaasuubka ama yadrusul xaasuub combyutar ku barta saalixatun misriyatun adiba saasaa qoran saalixatun waxa weeye aaliba saalixatun waa aalibatun misriya waa ardayd masr u dhalatay hiya tadrusu iba caafimaadkay barataa التdريب السادس أجب عن الأسئلة التالية سؤالها نصوص عدك الجواب هل أنت طالب أرضي باتهاي نعم أنا طالب أدون ama laa ana mudaris macallin baan ahay hal anta mudarisun ma macallin baa tahay nacam ha waad odhan kartaa ana mudaris ama laa ana muhandis injineer baan ahay kolbas waxaa tahay fii ayi madrasatin tadrus madrasadeed wax ku dhigataa adrusu fii madrasati albukhaari ayaan wax ku bartaa baad odhan kartaa fii ayi jaamicatin tadrus jaamicaddaad wax ku dhigataa adrusu fii jaamicati umi alquraa baan ku bartaa fii ayi kuliyatin tadrus kuliyaddaad dhigataa fakalkaagu waa maxay fii waxaad odhanaysaa markaa adrusu fii kuliyati dib waxaan waa ku dhigtaa kuliyadda caafimaadka fii maadaa tadrus maxaad dhigataa adrusu adib waxaan bartaa caafimaadka kam yowman tadrusu fi lusbuuc imise maalmood baad wax dhigataa wiigga adrusu khamsa ayaamin fi lusbuuc shan cisan wax dhigtaa kam xisanta tadrusu fi lyowm imise xisadood maalinta qaataa sabca xisas adrusu sabca xisatin fi lyowm ama sabca xisasin fi lyowm waxaan bartaa toddoba xisood baan dhigtaa mataa yabda'u alcaamu diraasiyu goormuu bilaabmaa sana dugsiyeedku في waqtiga waxbarashadu yabda'u fi lmuxaram ayuu bilaabmaa mataa yantahi alcaamu diraasiyu goormuu dhammaadaa sana dugsiyeedku yantahii fii shahri shacbaan ayuu dhammaadaa kam cudlat usbuuc mataa cudlat lusbuuc waa goorma fasaxa wiigu yowma alkhamiisi waljumca wa yowma aljumca mataa alikhtibaaraatu waa maxay goorma imtixaanada la qaadaa alikhtibaaraat fii shahri shacbaan oo kale mataa'ibta alyowm diraasiyu goormuu bilaabmaa maalin maalinta waxbarashadu yabda'u asaaca saabica sabaaxan toddobada aroornimo mataa yantahi alyowmu diraasiyu goormuu dhammaadaa maalinta waxbarasho yantahii asaaca alwaaxida duhran kowda duhurnimuu dhammaadaa maadaa tafcalu fi listiraaxa maxaad samaysaa waqtiga nus saacaha aqra'u saxiifatan aw aqra'u kitaaban kitaab baan akhristaa maadaa mataa tadhabu ila almadrasa goormaad madrasada tagtaa adhabu الساعة السادسة صباحا لحظة الصبح هل تذهب بالحافلة مبص بس كتكتا نعم أذهب بالحافلة أما لا أذهب بالسيارة باول يربان كتكا أين جامعة أم القراء في مكة المكرمة أي كتالة القراءة والكتابة إما كانوا أخرسكي إيو قرالكي أولا القراءة مركورة وأخرسكي التدريب الأول وليلسك الكوبات سل العبارة والصورة المناسبة وحاسكو حريرسا sawir hadalka iyo sawirka ku haboon ee ka soo horjeeda axmed yadhabu ila almadrasa axmed wuxuu tegayaa madrasadda halka jiimku ku yaal sawirka ku yaal ninkaa buugga sito weeyaan eh, eh, huwa yadhabu bilxaafila wuxuu ku tegayaa bas waa isla isagii uun ana daalimu fii kuliyati اطib waxaan wax ka bartaa kuliyadda caafimaadka fii jaamicati alqaahira ku taalla waxa kadaalka ku yaalla ayaa la siinayaa ana aalibun fii kuliyati tarbiya ayaan wax ku bartaa fi jaamicati umm lqura oo jaamicadda umulqura ka mida ah. waa kaa u sarreeya ka baawur ka hooseeya weeye zaynab tadhabu ila lbeyt gurigay tagtaa hiya tadhabu bisayaara baabuur yar bay ku tagtaa oo kaa baawur halkaa saaran atadriib haani waxa weeye layliska labaad sil bayna su'aal waljawaab almunaasib waxaad isku xidhaa jawaabta su-aashiiyo jawaabta ku habboon mataa yabda'u lyowmu diraasiyu buu ku yidhi goormuu bilaabmaa maalinta waxbarashadu waxa markaa ku habboon ka ku qoran jiimka yabda-u saacata saabicata sabaaxan wuxuu bilaabmaa saacadda toddobada mataa yantahi lyowm alcaamu diraasiyu goormuu dhammaadaa sana dugsiyeedku waxaa markaa ku habboon ka daalka ku qoran yantahi fii shahri ramadaan bisha ramadaan buu dhammaadaa ilaa ayna tadhab al'aan halkeed iminka tegaysaa ayuu ku weydiiyey waxaa markaa ku qoran waxaa ku habboon ka ba'da ku qoran adhabu alaana ila almaktabati imanka maktabadaan tegaya mataa yabdau alcaamu diraasiyu goormuu bilaabmaa sana dugsiyeedka iyo waxbarashadu ka alifka ku qoran baa ku habboon yabda'u fi lmuxaram bisha muxaram buu bilaabmaa mataa yantahi lyowmu diraasiyu goormuu dhammaadaa maalinta waxbarasho yacnii xiisadaha goormaa fasax laga galaa markay dhammaanayaan maalintii lasoo ruuxaa xagga madrasadda ama jaamicadda waxaa ku habboon kawowgu ku qoran yahay yantahi asaaca araabica araabicata casra afarta galabnimo casarkii ayuu dhammaadaa maadaa tafcalu fi listiraaxa maxaad samaysaa wakhtiga nusu saacaha waxaa ku habboon kaadu kaadu ku qoranta hada aqra'u kitaaban aw saxiifa waxaan akhristaa kitaab ama jaridad baan akhristaa jaraid baan akhristaa labadaa mid ahaan wallahu aclam bisawaab billahi tawfiiq